في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال بسيوفنا فصل لها بكتابنا فصل المقال بالموت جئناكم فذوقوا طعم غصات الوبال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena toddobaadka iyo codkaan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walboo jimco ah halkani waa idaacadda islaamiga ee codkaan saarta بكتابنا فصل المقال بالموت جئناكم فذوقوا طعم غصات الوبال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال waa maalinimo jimcaha bisha hijriyaduna waa sagaal iyo tobanka bisha ramadaan ee kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan afar iyo labaatanka ee bisha may labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkaan saarta blogsport com com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo wararka iyo falanqaynta wargeyska ee toddobaadkan ka soo baxay khilaafada islaamiga wararka caalamka kuwoodii ugu xiisaha badnaa warbixin ku saabsan muuqaalkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay wilaayada galbeedka afrika ee gaar ahaan nigeria waxaana inoo raaci doonta xubinteenii dardaaranka soo saarayaasha barnaamijkeena waa walaalahay abudijana somaal iyo abu sufyaana somaal daadihintuna waxaa igala qayb qaadan doonaa walaalahay faazuul maxamed iyo bin hamar dhanka farsamaduna waa macalinka هنا شهداؤها خير الرجال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال بسيوفنا فصل لها بكتابنا فصل المقال بالموت جئناكم فذوقوا طعم غصات الوبال haddaynu ku bilowno howlgallada guud ee xoogada dowladda islaamiga ka fuliyeen toddobaadkan dhammaan dhulweynaha khilaafada islaamiga allaha fadligii geesiyaasha khilaafada islaamiga ayaa toddobaadkan qaaday afar iyo siddeetan howlgallo oo ay la beegsadeen cadowga alle howlgalladan ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan cadowga oo kale ahaa laba boqol iyo afar iyo afartan murtadiin siddeed iyo labaatan shiico siddeed iyo toban saldhiibiyiin iyo sagaal isugu jira saraakiil iyo hogaamiyayaal allah ayaa ku mahadsan oo gaaladan iyo murtadiintan ku halaagaya gacanta mujaahidiinta sidoo kale ciidanka khilaafada islaamiga ayaa gubay saddex iyo toban boosas oo isugu jira beero iyo guryo oo ay lahaayeen cadowga alleh sidoo kale ciidamada khilaafada islaamiga ayaa cagta mariyey gebi ahaan shan xerooyin oo ay ku dhuumalaysanayeen ciidamada naflacaadiyiinta ah ee murtadiinta allah ayaa ku mahadsan haddaynu wax ka eegno dhanka iyo gaadiidka allah fadhigii toddobaadkan ciidamada khilaafada islaamiga ayaa burbur iyo waxyeelo u geystay sideed iyo afartan gawaari oo nooca dagaalka ah haatanna haddaynu wax ka eegno wilaayooyinka ugu howlgallada badnaa ee toddobaadkan allaha falligii toddobaadkan kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada islaamiga galbeedka afrika halka kaalinta labaadna ay gashay wilaayada islaamiga ciraaq kaalinta saddexaadna waxaa inoo buuxisay wilaayada islaamiga ee shaam wilaayada islaamiga ee soomaaliya ayaa iyana toddobaadkan gashay kaalinta toddobaad allah ayaa ku mahadsan oo aan weydiisanayna inuu juhdigooda iyo jihaadkooda ka abaalmariyo haatanna walaalayaal haddaynu eegno wararka kuwoodii ugu doorkaroonaa ee toddobaadkan bal aynu ku bilowna wilaayada islaamiga ee bartamaha africa ayaa fadligii guutooyin ka tirsan ciidamada khilaafada islaamiga ayaa maalinimadii isniintii aynu soo dhaafnay waxay weerar ballaaran ku qaadeen xero ay lahaayeen ciidanka kirishtaanka kongo ee ku sugnaa gudaha tuulada totolito ee gobolka biini waxaana halkaa ciidamada khilaafada islaamiga iyo gaalada ku dhex maray dagaal la weydaarsaday hubabka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaa lagu diray hal askari halka tiro kalena lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada khilaafada ayaa soo qaniimaysay toddoba gantaal iyo sahanad hub iyo rasaasi isugu jidha allah ayaa ku mahadsan weli waxaynu ku guda jirnaa wararka wilaayada ee bartamaha afrika askarta khilaafada islaamiga ayaa weerar ku qaaday fariisinaya ciidanka kongo ku lahaayeen tuulada shayanshaani ee ku taal deegaanka beyni iska horimaad laisu adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan ayaa mujaahidiinta dowladda islaamiga iyo ciidamada kongo ku dhex maray tuulada shayanshaani waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro ka mid ah ciidamada kufaarta kongo halka ay qaar kalena isagaga carareen goobta mujaahidiinta ayaa halkaa kasoo qaniimaystay hub iyo rasaas kala duwan allah ayaa ku mahadsan badan bal haatanna haddaynu wax ka eegno dhulweynaha shaam wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay wakaaladda wararka acmaaq ayaa sheegaya in mujaahidiinta dowladda islaamiga ay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey la eegteen kolonyo ka tirsan isbahaysiga saliibiyiinta ee ku sugnaa gudaha koonfurta deegaanka shadaadiya allah fadligii isla wararka ayaa sidoo kale sheegaya in gaari uu kaxaynayay naftii hore lagu magacaabo abu cali al uu isu dhex qarxiyey kolonyo ka tirsan isbahaysiga saliibiyiinta xilli ay marayeen waddada qaraafi ee isu xidhaa kacsaka iyo gobolka deerzuur allah fadligii waxaa halkaa ku nafwaayay sideed askari halka laba gaari oo nuuca landruusalkana lagu burburiyey beryahan dambe waxaa issoo taraya weerarada lala beegsanayo isbahaysiga saliibiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda islaamiga allah ayaa ku mahadsan bal haddaynu ku laabano wilaayada galbeedka afrika oo noqotay hoyga mujaahidiinta afrika ee ugu dhaqdhaqaaqa badan labaatan ka tirsan ciidamada nigeria ayaa la dilay qaar kalena waa la dhaawacay kadib markii maalinimadii talaadadii aynu soo dhaafnay uu weerar kula dhex maray mujaahidiinta khilaafada islaamiga gobol gobolka borno ee dhaca waqooyiga nigeria ila wareed ciidan oo u waramayay wakaalada acmaaq ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda islaamiga lix iyo tobankii bishan ramadaan aynu ku jirno ay weerar ku qaadeen xero ciidan ee ku taal deegaanka gubiyo waxaana halkaa isu fara saaray mujaahidiinta iyo ciidankii ku sugnaa goobta waxaana dhex maray dagaal la adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan intaa kadib waxay la wareegeen gacan ku-haynta xerada kadib markii ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen tiro badan oo ciidanka nigeria ka mid a ah. halka kuwo kalena ay goobta isagaga carareen yeeleen wararkan ayaa sidoo kale ku daraya in dagaalkan lagu dilay labaatan ka tirsan ciidanka nigeria qaar kalena lagu dhaawacay sidoo kale dagaalyahanada dowladda islaamiga ayaa weerarkan kasoo haniimaystay labo gawaarida ciidanka iyo saanad militari xeryahan ciidamada isbahaysiga afrika ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay weeraro isdabajooga kala kulmaan dagaalyahanada dowladda islaamiga taas oo khasaaro badan kasoo gaadho ciidanka isbahaysiga allah ayaa ku mahadsan walaalayaal intaa waxayna odeeg wararkii dowladda islaamiga iyo falanqayntii wargeyskeenaba haatanna walaalayaal aynu ku wareejiyo walaalkeen bidhamar iyo wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroonaa todobaatan حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم aada ayaad u mahadsan tahay akhana abu zayd ugu horeyntii aynu ku biloawno balgaaleedka maraykanka weeraryahaano ka tirsan argagixisada kirishtanka ayaa maalinnimadii isniinta gubay masjid weyn oo ku yaala gudaha maraykanka masjidkan oo loo yaqaanay banyu hafin gebi ahaanba dab ayaa la qabadsiiyey wuxuuna isku bedelay qiic alwaxyo gubtay subxaan allah waxay islaamka ka hadlay arki maysid markii ay gubatay kiniisadii weyneed ee baariis gaal iyo islaam dhabaq bay ku dhufteen bal culimadii ashariyiinta wayba ka tacsiyeeyeen laakiin maanta wax masjidka ka hadlaya arki maysid maanta waa laba qaybood caalamku kow argagixisada islaamka labo argagixisada kirishtanka labadaas mid kala dooro ma jirto wax la yidhaahdo qoyan socod bal haatan iyo sheeko la yaab leh ilhaan cumar oo ah gabadha keliya ee soomaaliga ah ee ku jirta aqalka kongareska dalka maraykanka ayaa taageero u muujisay dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda ilhaan cumar ayaa aqalka koongareeska dalka maraykanka horgeysay hindise sharci cusub oo taageero loogu muujinayo dadkaasi ilhaan waxay sidoo kale kasoo horjeesatay dalka brunai oo qaatay ku dhaqanka shareecada islaamka war qoraal ah oo ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay internetka oo ay kaga hadlaysay sharciga islaamka ee lagu soo rogay dalka brunai ayay ku tidhi sharcigani waa mid liddi ku ah qiyamkeena xuquuqda aadanaha waana in lagu maleeceeyaa ereybixinada ugu xooga badan ilhaan waxay sheegtay in ay u ololeynayso sidii dalka maraykanka looga mamnuuci lahaa qof kasta oo kasoo horjeesa dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda bal haatan aynu kusoo gabagabeyno soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow oo sheegay mooshin in ay ka diyaarinayaan ciidamada kenya xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha ridada sharci dejinta shacabka soomaaliya ayaa sheegay inay diyaarinayaan mooshin ka ran ah ciidamada kenya ee jooga soomaaliya isaga oo la hadlayay b b c ayaa xildhibaan daahir amiin jesow waxa uu sheegay habdhaqanka dowladda kenya inuu noqday mid guraacan balse hanaan sharci ah ay kula xisaabtamayaan mahadsanid walaalkaasi waxa uu ahaa walaalkeen bidhamar oo inoo soo jeedinayay wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona toddobaadkan walaalayaal haatanna kusoo dhowaada faahfaahin kooban oo uu walaalkeen faazuul maxamed inooga soo jeedin doono muuqaalkii ugu dambeeyey ee dowladda ka soo saartay wilaayada galbeedka afrika da zan tura muku musamman تتقبل وتترفع بأسدا وعلى الحفار نرى من حامي بالذعر أنزل يا جحيم الكفر أقبل وستترفع بأسدا وعلى الكفار نرى من حامي بالذعر أنزل ليلهم من كل ليل ها قد صار أجل كل من عدا هدانا mahadsanid abu zayd baartamaha isbuucan aynu ku guda jirnay ahayd markay warbaahinta dowladda islaamiga bahaysay muuqaal ay soo saartay wilaayada galbeedka afrika kaasoo magaciisu ahaa waqtuluuhum xaytu saqibtumuuhum laaya gaalada meel walbo aad ku kulantaan kisaarkan ayaa waxa uu soo bandhigay dhowr weeraro ay dagaalyahanada dowladda islaamiga ku qaadeen xerooyin militari oo ay ciidamada isbahaysiga afrika ku lahaayeen wadamada niger nigeria iyo jad weeraradan oo badnaa kuwo xoogogal ayaa waxaa ugu weynaa weerar lagu qaaday xero ay ciidanka nigeria ku lahaayeen magaalada baaka waxaa isdaarka kasoo muuqday ciidanka nigeria oo isaga cararay xerada kana tegay gawaari fara badan sawaariikh hub iyo saanad milatariyo kala gedisan taay oo gacanta ku dhigeen dagaalyahanada dowladda islaamiga waxaana halkaa lagu gubay calamada dowladaha isbahaysiga sidoo kale isdaarka waxa uu soo bandhigay rag fara badan oo dagaalyahanada dowladda islaamiga gacanta ku dhigeen iyagoo nool kadib mid la toogtay isdaarkan ayaa inta uu socday waxaa ugu layaab ka badnaa mid kamid a ah raggii nolosha lagu soo qabtay loola beegsaday garneel arabi gsevena ah. sidoo kale isdaarka waxa uu soo bandhigay dagaalyahanada dowladda islaamiga ku sugan galbeedka afrika kadib markii ay guuleyseen iyagoo baacada u cusbooneysiinaya khaliifka muslimiinta abuubakar albaqdaadi xafidahullah waana mahadcelinaya allah sidoo kale isaarka waxa uu xambaarsanaa fariimo dhowr ah waxaana ugu muhiimsanaa khaliifka muslimiinta oo loo dardaarmay sabar iyo sugnaansho askarta khilaafada islaamka ee wilaayaadka ciraaq iyo suuriya loogu baaqay sabar iyo adkeysi sidoo kale dagaalyahanada dowladda islaamiga ayaa fariimo goodina u dira dalka jaad ee xuduudala leh nigeria waxayna sheegeen in maalmaha soo socda weeraro waaweyn ay fishaan sidoo kale waxaay toobad ugu baaqeen ciidamada nigeria waxayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dagaalada ay kula jiraan saliibiyiinta iyo murtadiyiinta isdaarka ayaa ugu dambeyn soo bandhigay rag ka a ah ciidanka nigeria oo nolosha lagu soo qabtay iyagoo lagu fulinayo dil toogasho ah mahadsanid faazuul maxamed walaale waxaynu soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa stuudiyaha dhanka iyo macalin abu usaama oo noo sii dayn doona xubintii dardaaranka taniyiintan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu eebaydmo waa bahda idaacadda codkaan saarta oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاث فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هلم هلم حماة المكارم إن الدولة مقبلة إن شاء الله على مرحلة جديدة وتسعير حرب ضروس شديدة وقد أبيتم إلا أن يكون لكم فيها السبق فاحملوا اللواء بحق وصدق وقد لها الشرارة وأذكوها بغارة إثر غارة أقدموا إقدام الأسد ولاقوا عدوكم بجد وحد وإياكم والهوينة وحسبكم الله معينا واجعلوا مهجكم وقودها فإن لها ما بعدها فلئن كانت الفلوجة الشرارة التي ألهبت الجهاد وأذلت الأمريكان فستكون عندكم إن شاء الله الشرارة التي تحرق نارها المرتدين وشتان بين الشرارتين شتان فهذه اشد واصعب واحد فاستعينوا بالله وحده وتوكلوا عليه وحده واخلصوا لله نياتكم فانه لا عمل بغير نيه واحتسبوا فانه لا اجر بغير حسبه واكثروا من الدعاء فانه هدي الانبياء واياكم والعجب فانه لا يجتمع مع التوكل في قلب واجتنبوا المعاصي ولا تصطحبوا عاصي فمن ارتكبها سرا فليتب ومن كان مصرا او مجاهرا فلا يصحب واطيعوا امراءكم تنصروا واياكم والاجتهاد فانه من افات الجهاد واحذروا كل الحذر من التنازع والاختلاف وكونوا على قلب رجل واحد في التعاون والائتلاف واصلحوا ذات بينكم واحرصوا على سلامه صدوركم تجاه بعضكم ولا تكثروا من الضحك فتذهب هيبتكم وقللوا من المزاح فان كثرته تذهب المروءه وتولد الضغائن وتفسد الود بينكم ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم واقبلوا عذر من اعتذر اليكم وتخلقوا باحسن الاخلاق فانكم لا تمثلون انفسكم واحذروا ان تكادوا كما تكيدون ولا تتكبروا على عدوكم فتحقروه فان من حقر عدوه تهاون بامره ومن تهاون بامر عدوه قل احتراسه ومن قل احتراسه سهل افتراسه ولا تصدنكم عن جهادكم كثره عدد ولا عدد فان قوه الايمان يتلاشى في جنبها كل عدد فجموعهم المعسكره مكسره وعزماتهم المؤنثه مصغره وان كانت ذواتهم مذكره مكبره وقد وعد الله ناصره بالنصر والتثبيت والعدو بالتعس والتشتيت ولا ترتدوا على ادباركم لضعف من بعض افرادكم فان المرء لو جاهد لله وحده لصدق وعده واعز جنده فلا تنكسرن قلوبكم لقله عدد ولا تجبنوا لضعف مدد بل ليقاتل احدكم ولو وحده منتظرا بالنصر وعده فقد قال تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولا تقدموا الشهاده على النصر لا تقدموا الشهاده على النصر فالله الله عباد الله خلصوا انفسكم واعراضكم من ايدي الكفار واغسلوا ملابس مرؤتكم من العار فابذلوا في سبيل الله النفس والمال وثوروا فما كذبنا فالآن الآن جاء القتال فعاودوا الكر واستحيوا من الفر وطيبوا عن أنفسكم نفسا وامشوا إلى الموت مشيا فإن لكل امرئ منكم ميتة هو ميت بها وما من ميتة والله بأفضل من الشهادة فاغتنموها فوالله ما كلما أردتموها وجدتموها فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعليكم بتقوى الله والجد والحزم والصبر وانا والله لنعلم انكم لعلى حق وان عدوكم لعلى باطل فلا يغلب باطلهم حقكم والله لا يقتل احد منكم احدا منهم الا ادخل الله القاتل جنات عدن وادخل المقتول نارا تلظى خالدا فيها ابدا ولا يقتلون احدا منكم الا ادخله الله الجنه ان شاء الله واخيرا ان امير المؤمنين حفظه الله يوصيكم بتقوى الله في خاصه انفسكم وفي المسلمين وكثره ذكر الله والالتجاء اليه والانكسار له والتذلل بين يديه فان ذلك يعين على الثبات عند لقاء العدو ويذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما فاحرصوا كل الحرص على عدم إراقة قطرة دم واحدة لا تحل فاسمعوا وأطيعوا اللهم أعنا ولا تخذلنا وانصرنا على عدونا وافتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود شرينا النفوس بحب الجنان وأخذنا الحروب بصدق الجنان شرينا النفوس بحب الجنان وأخذنا الحروب بصدق الجنان مشينا إليهم بحد السنان فعن غمرة الحرب لسنا نحيد فعن عراة الحرب لسنا نحيد هلم هلم حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود